bismi اllah الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والسلام عlى rasuuli اllah وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min ashuyuuخ aakhiruhum shaykhuna sheekh salix cbdillah cuseymin غafar allahu lahu wlahum jamica bisnadi kuli minhm ilى sfay min cayna can diran can abi qaabus mawla cbdillahi bn camr cas cbdillahi bn camr cas radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عaleyh waslem alraaximuun yarxamuhum الraxman yarxamu man fi yarxamkum fi الsma wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraam usul mutun khasatan usul xadiid mustafa warasul mujtaba sala allahu calayhi wcala aalihi wasaxaabati ajmaciin liyafuuzu bisacaadati alcajl ajl fahada huwa almajlis altaasic watiscuun min majalisi iqra' wa sharxi kitaab macaalim sunna nawowiya fii masaa'i yowmi hulaaثa almuwaafiq litaasic min ramadaana caami arbacumiya arbacin hijrat mustafa sala allahu alay wslam ضمن سلسلة حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بسنة وساعين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كانوا مجلس كي سقالي سقاشنات مجالس دلمك شرحكم من كتاب معالم السنة النبوية قلبتنا وقلب ثلاثة سقالك بشهر رمضان كنا فربقل يا فاتح جنة بينا صلى الله عليه وآله وسلم وحنكسو جرني وحنكسو جرني الحاجات الضرورية كتاب الطعام والشراب الأشرب وآداب الشرب الفصل الرابع الفصل الرابع وفصل كأفرات الأشربة عبتانذا iyo waadaabu ashurbi cabitaanka aadaabta qofka looga baahan yahay ayuu fasalkan u fasal yahay baabu imi ma manaca fadla almaa biyaha dheeriga cidda dadka u diido dembiga ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay baabu imi man manaca fadla almaai biyaha dheeriga ah cidda diida dembiga ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay biyo dheeri qof markuu biyaha isaga caba ka maarmo cid u baahanna uu diido qofka isaga dembigiisa ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun todoba boqol ko iyo soddonaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan sdowsi qala wuxu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal l slem alaaatun saddex laa yukalimuhum allah alweyne lama hadlo yowma alqiyamati maalinta qiyaama walaa yusakiihim ana tahiro walahum iyaga ayuu u sugnaaday cadaabun cadaab aliimun mu'limun ee xanuujiyo rajulun waa nin oo calaa fadli maain biyo dheeri jooga biariiq weliba jid meel jidda ayuu wuxuu ku haystaa biyo dheeri ah yamnacu minhu ibna sabiil musaafirka ayuu qofka isaga ilaahay subxana watacala maalinta qiyaamo mana tahiro mana eego waxaana u sugnaatay cadaab aad u xanuun badan kan labaadna waa rajulan waa nin oo baayaca la ballamay oo gacanta u dhiibtay imaama nin madaxa laa yubaayicuusan ula ballamaynin ila lidunyaahu adduunyadiisa darteed mooyeen adduunya ayuu imaamkan haystaa ninka madaxda ah sidaa darteed ayaan muxuu aha madaxnimadiisa u ogolanaya oon bayco la gelaya in actahu hadduu siiyo xoolihii ayaga ahaa ahu haduu siiya dha maa yuriid wuxuu dooniy wafaa lahu wuu oofiyaa wixii muxuu ahaa ballantii alla galay wuu oofiyaa wain lam yafi wailaa haddii uusan dhaqaalihii siinina lam yafi lahu uma oofiyo qofkaana waxaa weeyaan saddexdaas eh, cadaab qofka la marina dadka la marina ayuu ku jiraa kan saddexaadna wa rajula nin oo baayaca la ballantamay rajulan ama wa rajulan waa nin oo baayaca kula gorgortamay rajulan nin bisilcatin badeeca bacda alcasri salaad casr kadib faxalafa kadib dhaartay bilahi alla weyne laqad uctiya biha waxaa lagu siiyey kada wa kada intaa intaa ayaa lagu siiyey fasadaqahu kadibna uu rumaystay ninkii loo dhaarinay uu rumaystay fa akhadaha usaa ku qaatay walam yucta biha arinta ayadoo ku dhaartayna aanan lagu siinin oy been ahayd qofka isaga ahna cuquubadaas ayaa la marina yuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam marka qofka meel biyo la-aan ay ka jirta biyo ku haysto oo jidda sidoo kale qofka qofka madaxda ah markuu madax noqona waa in lala mubaayaco baycadii in lala galo oo ariiqadii ay khilaafadii iyo ri'aasadii ay ku sugnaanayso shareecada weyaan marka qofka markuu la mubaayacona wuxuu leeya intaas yaroo gacmiis ku jirto amaad ka daadsataa intaasubuu la mubaayacona haddii marka intaa uu ka helona sidii ayuu ugu dhegnaanaya ballantii haddii intuu ka waayana wabilahi towfiiq uu ka dhaqaaqaya qofkaana asna cuqubada ayaa la saaraya qofka u dambeeya waa qofka ganacsiga waa tan aadka anaga noo khusayso hadda waqtigan la jooga ganacsi ayuu haystaa markaasa ganacsigii salaada casar hadda kadib waa xiliyada dadka ay kala caraabayaan oo qofka u raba badeecadii iyo ganacsiga u haystay in lagala hoyda ayuu rabaa dad badanna waxay leeyihin hoyda kadibna wuxuu le wallaahi inta ayaa ligu siiyey saas ayuu leey intaas ayaa lii gaaray qofki marka hadiiba ilaahay looga dhaarto subxaana wa tacaala uu ka rumaystay kadibna uu ku dhuftay uu ka qaatay boqol kuna lii gaaray boqol kuna uu iibsaday mana inta looma gaarin sidii ayuu marka ku dhaqaaqay ninka isagaana waxaa weyaan saddexdaas cuquba ayaa la marinay ayuu nabigan cadayna sal l slm buhaari muslim sii soo saaray nasal allah asalam walcaafiya baabu nahyi reebidiska rab ayuu baabkan oo baab yahay shurbi cabitaan biyo la cabo isagoo taagan biyaha cabitaankooda iyadoo taagan ya la cabo waa iska axaadiid eh, kala duwan ay kusoo ororeen axaadiista qaar way diidayaan axaadiista qaarna way ogolaanayaan culimadu marka ku jamcinayaan biyaha zamzamka horta laba jeerba waa ka saaran oo ama taagni ku cab ama fadhi ku cab dhib lahan laakiin biyaha kale asal ahaan waa in fadhiga lagu cabo haddii loo baahdo taagnidan waa lagu cabaya mararka qaar nabigeena sal slm uu ku adkayn jirayo muxuu aha inuu yidhahdo aliska matajiyo ayaa dhici jirtay laakiin akhiiran in biyaha taagnida lagu cabo ayaa haboon in fadhiga lagu cabana in fanida lagu cab ayaa haboon in taagnida lagu cabana haddii dana ay keento oo dan keenaan ama maa zamzam ay yihiin dhib ma laha insha allahu tacaala jamcan lxadiid xadiidka laba kun toddoba boqol iyo laba iyo soddonaad can qataadata waxaa laga wariyay ibnu ducaamat saduusi albasri can anas wuxuu ka wariyay malik radi allahu tan arda can nabi nabigen wuxu ka wari sal sl anhu nabigeena nahaa wuxuu diiday an yashraba arajulu qofka inuu cabo qaa'iman isagoo taagan qaala qataadata wuxuu yidhi faqulnaa waxaan kun idhi falaklu cunitaankana ka warran faqalu hy daaka asharu ayaa ka shar badan aw ahbadaka xumaan badan saas weeyaan muslim ayaa soo saaray xadidka laba kun todoba boqol iyo jamcigana waa horaan u sheegnay oo xadiistan kuwan iyo kuwa dambe intii horan sheegnay ayaa lagu jamcinaya xadidka laba kun todoba boqol iyo soddon iyo saddexaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan sakh dawsi qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal l slam laa yashrabanna axadakum midkiin yuusan ku cabin laa yashraban yuusan cabin axadun qof oo minkum idinka ka mid qaamin isagoo taagan faman nasiya qofka limaan falyastaqi haysoo matajiyo isna muslim ayaa soo saaray sidii aan u sheegnay weeyaanoo awal amriga ay saas ahayd laakiin marka dambe waa la fuudeeyey baabu shurbi min zamzam waayrihi qaa'ima baabu shurbi cabitaan lacab min zamzam biyaha zamzam waayrihi biyaha zamzam ayrkood ayrkii qaaiman qof isagoo taga inuu cab inay dhib lahayn ayuu baabkan u baabiya xadidka laba kun todoba boqol iyo afar iyo soddonaad can ibni cabas radi allahu ta anuma qala cbdullahi bin cabaas saqaytu waxaan waraabiyey rasullahi baan waraabay sal slm min zamzama biyaha zamzam fashariba nabiga nu cabay sal slm qaa'iman isagoo taagan ayuu cabay zaada muslimu fii riwaaya wastasqa nabiga waraab ayuu dalbay wahuwa cinda albeyti kacbada isagoo jooga kadibna zamzamka ayaa la siiyey isagoo taagan yuu cabay nabigeena sal slm xadidka laba kun todoba boqol iyo shan iyo soddonaad can cali bn abi aalib waxaa la wariyey radi allahu taala arda annahu sayid cali salla duhra salaad duhr ayuu tukaday uma qacad wuu fadhiistay fii xawaaji innaas dadka danahood inuu guda fii raxabati alkuufa kuufa meesheeda barxad aheed raxbada loo yaqaanay u fadhiiso dadkii kadibna nin walba danta uu leeyahay ayuu u gudaayey nacam xataa xadarat salaat casri salaad casr ilaa laga gaaro uma utiya waxaa loo keenay bimain biyo fa shariba wuu cabay waqasala wajha wejhiisa ayuu dhaqay wayadayhi labis gacmood ayuu muxuu ahaa dhaqay wadakara kadibna wuxuu sheegay ra'sahu warajlayhi madaxiisa iyo lugihiis inuu muxuu ahaa madaxiina masaxay lugihiina dhaqay ayuu sheegay uma qaama wuu istaagay fa shariba wuu cabay fadlahu haraagi ka soo haray ayuu ayuu cabay wahuwa qaaimin isagoo taagan uma qal wuxu yhi ina naasan dad yakrahuuna waxay nacayaan ashurba cabitaan qaa'iman wa ina nabiya nabigeena sal l slm sanac wuu sameeyey mila maa sanactu xasan sidaan sameeye o kale ayuu sameeyey waxaa laga yaabaa xilliga zamzamkuu ka caba inay ahayd bukhaari ayaa xadiis soo saaray xadidka laba kun todoba boqol iyo lix sodonaad can cabdilahi bni camr caasi radi allah tacala ma qal abdillahi bni camr ra'aytu rasulah banaka sal slm yashrab isagoo cabi qaa'iman isagoo taagan wa qaacidan isagoo fadhiya tirmid ayaa soo saar waa saxiix weeyaan xadidka laba kun todoba boqol iyo soddon iyo todobaad can kabshata alansariya waxaa laga wariyey radi allahu ta ardaha ana rasul rasulka al sl slm dakhala caleyhi wuu galay wa cinda agteeda waxaa ahday qirbatun qirbad qirbad ayaa muxuu agteeda ahaatay sibraar mucallaqatun ee saa la soo raariciyey oo xihan fa sharaba minha xaggeeda ayuu ka cabay wa huwa qaa'ima nabigan isagoo taagan faqatacat gabadhii waxay goysay kabsho alansaariya ahayd kabsho ayay jartay tabtaqi iyadoo dalbaysa barakata mawdici rasul lah sal sl nabiga alle meeshuu afka saartay barakadiisa isagoo iyadoo dalbaysa ayay goosatay qaadatay weyaan tirmidi ibnu maaja waa saxiix weyaan laakiin nabigeena sal l slm aaaartiisa waa la barakaysana hayruhuna laa maya weyaan maxaa yeeley cid samaysay oo nabi ka dambaysa lama arka wa cumar wa cumaan wa cali lama hayo weyaan baabunahyi can shurbi min fami siqa waalka amaba sibraarka afkiisa in biyaha laga cabo reebid liska reeb ayuu baabkan u baabay xadidka laba kun toddoba boqol iyo siddeed iyo soddonaad can ayuub waxaa laga wariyey asikhtiyani can cikrimata mawla cabdullahi bin cabaas can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhu naha nabiyu nabigeena wuxuu diiy sal slem an yashraba inuu cabo qofka min fi asiqa sibraarka afkiisa in laga cabo ayuu nabigeena diiday sal slem haddana waxaan soo marnay inuu nabigeena ka cabay sal slem xaala nabiga gooni inay ahayd ayaa laga yaaba wallahu aclam maxaa yeele sibraarka gudihii w ku jir lama garanayo cilada ka imaan karta afki wuu furan yahay inay wax galanaya laga yaaba kadibna afka aad saarato ay caloosh ku gasho xaalad adagna kadibna aad gaarto laakiin nabigeena sal slm xaaladiiso ka duwanayd dadka kale laakiin haddii gudihii la arki ka warrama haddii inay kugu daadato laga baqi ama ummaddii inaad ka wasakhaysa laga baqi ayadna waa la mid xadiidka zaada fii riwaayati liaxmed riwaayad imaam axmed ule wuxuu ku kordhiyey qaala ayuub wuxuu yidhi sakhtiyaani fumbiit waxaa lii sheegay anna rajulan shariba inuu ka cabay min fi siqa fakharajat xayatun ina kadibna mas uu kasoo booday abeesa meeshii ayaa lii sheegay weyaan imaam axmed ayaa soo saaray baabu karaahati atanafus fi linaa weelkii biyaha lagu cabaayay in lagu dhexneefsado oo intaad mxuuaha dhakalkii iyo muxuu ahaa waalkii baaquliga afka saa u saarato kadibna aad cabto oadna ku neefsata in la diido oo la karaahaysta ayuu baabkan ubaabiyay xadiidka laba kun todoba boqol iyo sagaal iyo soddonaad can abi qataadata waxaa laga wariyey radi allahu ta an arda qala abi qataada saxaabiga jahiilka qaala wuxuu yidhi qaala rasu u yh sl slm idaa shariba axadukum midkiin hadduu caba falaa yatanafas fi lina weelkiisun ku neefsanin bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray xadiidka laba kun todoba boqol iyo afartanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu ta arda qala hore abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yihi sl slm idaa shariba axadukum midkiin hadduu caba falaa yatanafas fi lina weelkiisun ku dhex neefsanin faida araada hadduu doon an yacuuda inuu ku noqdo falyunaxi alina weelka ha iska fogoy uma liyacuud ha ku soo noqdo in kaana yuriid hadduu dooni weyaan yaa weelka markaad afkasa u saarato ood cabto ood qurqurisa ha ku dhex neefsanin waalka iska fogey kadibna haddii aad doonto inaad marlabaad ku noqoto soo cisho saas ayuu nabigeen cadayna sala allahu caleyhi waali wasalam baabu laymani falayman fi shurbi cabitaanka marka la caba in qofka midig laga wadi dhankaas laga wadi midigta halkan ayaa muxuu aha cabitaanka uu joogaa kadibna midig in laga wadi ayuu baabkan ubaabya weyaan xadiidka laba kun todoba boqol iyo kow iyo fartanaad an anas bi malik waxaa laga wariyey radi allahu taala an arda qala sayid anas khaadima rasul lah sal slm qaala wuxuu yidhi sayd anas ataana rasul nabig alla ayuu yimid sal slm fii daarina daartanaga ayuu noogu yimid haadihi tana waa magaalada madiina fastasqaa kadibna nabigu u waraab dalbay biyaha ayuu yidhi nabigan sal slm faxalabna lahu shaatan neef ari ayaan usoo lisnay oo lana ayaan biyihiisa wax ugu barxay ku daray falamaa faraqa markuuna mxuu ka faaruqay oo cabitaanka nabiga ka faaruqay caleyhi birna haadihi fa kadibna waan abubakrin abubakr an yasaari bida iyuu ka jira wa cumar cumarna tijaahu uu kasoo horjeeda waayahay acraabiyun reer baadiyana can yamiini midig ayuu ka jira nin reer baadiyaa iyo sid abubakr iyo sid cumar yaa fadli badan labadooda ayaa ka fadli badan marka ka reer baadiyaha midig ayuu ka jira o falamaa faraqa markuu goortuu dhameeyey qaala cumar wuxuu yidhi nabigu markuu ka baxa uu ka dhargac caanihii iyo baraxii qaala cumar wuxuu faacطa acraabiya ninka reer baadiya ayuu nabigan siy sl slm fadlahu haraagiisa nabigan wuxuu siiyey abubakr wuxuu siiyey ninka reer baadiyaha uma qaal wuxuu yidhi alaymanuun kuwa midigta xiga ay yucطaa alaymanuun kuwa midigta ayaa la siinaya alaymanuun kuwa midigta xiga ayaa la siinaya alaa hooye fayaminu war midigta isticmaal ayuu nabigan yidhi sal allah alay waslem qaal anas wuxuu yidhi fahiya iyada sunatu waa ariiqa nabigana sal slm fahiya sunatu waa ariiqa nabigana sal slm fahiya sunatu alaa marat saddex jer ayuu yidhi buhaari muslim ayaa soo saar xadikaas xadidka laba kun todoba boqol iyo laba iyo afartanaad can sahl bn sacdin saacidi waxaa weye laga wariyey radi allahu taala ardo anna rasul rasulka al sal l slam utiya waxa loo keenay bisharaabin cabitaan fa shariba minhu ka cabay wa can yamiini midig waxaa ka xigay hulaamun wiil cabdullahi bin cabas ayuu aha wiilka riwaayaad kale ayaa caddeeyey radi allahu taala arda wa can yasaari bid xadiisan ashiahu odayaashii ayaa ka xigeen faqaala lilqulaami wiilka wuxuu ku yidhi ata'danu lii miyaad ii idmaysa an uciya haaulaa odayaashan adeerada ah inaan siiyo miyaad ii idmaysa faqala qulaam wuxuu yidhi wiilkii wallahi baan ku hartay ya rasul rsulka allow laa uuiru uma dooraayo binasiibii nasiibkayga oo minka adi aggaada aan ka helay axadan qof uma dooraayo nasiib xaggaada ka imaada adiga muxuu ahamba iyo hara adig kaasoo haray inaan qof kala siiy oonu door ha ka yaabin qaalu wuxu fatallahu nabiga farta ayuu ka saaray fatallahu wuxuu saaray rasul rasulka al sl slm fii yadihi gacantiisa wiilka ayuu ka saaray saas ayuu isaga ayaana ku xaqiimada qofka midigta xiga isaga ayaa xaqnimo badan wixii haraaga in la siiyo iyo muxuuaha wixii socday in isaga la mariyo haddii xataa caanaha laysu kabanayn sida caadiga dhaqanka soomaaliyeed iyo dhaqanka carabta ay leeyihiin caanaha waa laysu kabada carabta waa sida sideenoo kale dhakalka caanaha qofka ayuu kabanaya kadibna kan kale loo dhiibi saas hadeertaan markaad tagta tuuloodhinkooda sacuudiga iyo meelaha markaad tagto oo afurka marka la gaaro caana geel ayay ku afuraan caanaha geeloo la keeni dhakal ayaga ma haystaanoo birahan muxuu ahaa suxuuntan ballaarsan ayay ku cabaan markii la keeno marka koob ku shub lama yaqaan dhaqankaas qofkii muxuu ahaa uu cabaya kadibna saas ayaa loo wareejini ama waa la qurqurini ama hal jeer ayaa la kabanisa ayaa loo wareejini caanaha adkood aad bay ugu badan yihin oo aad ma u haystaan marka waa la qurqurini qofki ilaa muxuu ka yara dhidido kadibna kan kalea loo dhiibi saasa marka loo marini timirta unbaa ka horreysay qaxwada yar wixii ka dambeey waa caanaha geeli hilibkaas waa yahay xadiidka waxaan maraynay ahaa salim sacdin baan dhamaynay xadiidka baabu taqdiyat ilinaai waalka in la daboolo ayuu baabkan u baab yahay iyo muhiimadda arrinta ayada ku sugan xadidka laba kun todoba boqol iyo saddex iyo afartanaad can jaabir bn abdillahi waxaalihi radi allahu taala canhu arda wacan abiih qala wuxu jabir bn abdillah jaa abuu xumayd ayaa yimid rajulun waa nin oo min alansaar ri ansaarida min annaqiic meesha naqiic la yihahdo baqiic maahaya waa naqiic waa meel kale baqiic waa meeshii aad taqaaneen oo hadda qubuurta lagu aaso dadkaba oo qubuurta reer madiine ah min annaqiic meesha naqiic la yihah ayuu kala imaaday biinaayin waal oo min laba nin caana ah ila nebi nabiga ayuu keena sal sl dhagkal caana ah ama walcana ayuu nabigu ukeenay sal sl naqiic meesha ayuu ka imaada waa meel yara fog faqaala nabi nabigan wuxuu yidhi sal slm alaa khamarta maxaa u dabooli weydey dabool maxaa u saari weydey walow an tacruda inaad aad ku dadabtid ood ku gudubtid calayhi cuudan walow xataa laan saa u saartid caday iyo wax lamid iyo saa u saartid maxaad afka wax ugu saari weyday ayuu nabi yiri sl slm boorka iyo waxyaaba badan baa ku dhici buhaari ayaa soo saaray xadidka iyo muslim xadidka laba kun todoba boqol iyo afar iyo afartanaad canhu waxaa la weri jabir bn cbdilahi radi allahu ta anuma qala wuxuhi jaabir samictu rasul lah baan ka maqlay sal slam yqul isagoo le hauu alinaa waalka daboola wa ku waxaad xirtaan asiqa sibraarka iyo waalka biyaha ay ku jiraan iyo cabitaanka afka ka xira faina min asunati sunada ayuu ka mid ahaaday faina min asanati afwan faina fi sanati sanadka ayuu ku sugnaaday leylatan habeen yanzilu fiiha wabaun cudur caam ah oo dadka dhan muxuu aha inuu mara safah ayaa soo dega laa yamuru ma mara biinaain laysa calayhi khiaacun dabool aanan lahayn aw siqaa'in amaba sibraar laysa calayhi wikaaun afxir aanan lahayn ilaa nazla fiihi kudega min dalika nazla waxaa ku dega fiihi min dalika alwaba xanuunkaas caamka ah waxbaa ka gala marka waalasha in la daboosho xilliga ku aadan yahay habeenkii miyaad garanaysaa waa maya marka waalkii in la afka la saaro la daboolo caagadihii biyaha muxuu ahaa la xiro wamaa ilaa dalik saas ayuu nabiga nagu irshaadina sal slam adduuniya aakhara nabigan wuu nagu hanuuninaya maa farana fi kitab min shay ima muslim soo sir adikaas xadidka laba kun todoba boqol iyo shan iyo afartanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi allahu ta arda qal abi hurayra amana rasuula nabiga ala yana fara sal slm bitaqiyatin ina waalka inaan daboolno way ka istiqaa isfiraarka inaan afka xirno waikfaa'il ina waalka faaruqa xataa in la gembiyo hadda maad aragteen dhaqankaas waa dhaqan caadi aho waalaasha markii la dhaqo in la gembiyo somaad arkin inaad sunnada isku qatomaa laga yaaba oo meesha cidlo aynan ahayn ibnu maajah idaarimi ayaa soo saaray baabu sharbi karcan qofka cabitaan inuu sameeyo cabitaanka afkuu ku cabo webigii iyo muxuu ahaa inuu afka caadi qof ku saarto inaa haddii aad u baahato intaad jilbaha udhigata inaad saarato inay mararka qaar hadii ay kugu qasbo danta inay dhib lahayn ayuu baabkan ogaabay xadidka laba kun todoba boqol inkastoo riwaayaadkan ay mararka qaar ka hadlaan xadidka laba kun todoba boqol iyo lix iyo afartanaad can jaabir bn cabdillah waxaa lagu radi allahu taala anhuma ana nabiya nabigana sal slm dakhala calaa rajulin buu usoo galo min ansaari ree ansaarida wa macahu ninka wa macahu isagana waxaa maciisa saaxibun lahu saaxibkii ninka ree ansaarida fa sallama nabiyu wamacahu nabigu waxaa la jira saaxiban saaib oo lahu isagoo sugnaaday saxaabadiisni ka mid a fasalama nabiyu nabigeena wuxuu salaamay iyo wa saaxibu saaxiibkiisa ayuu salaamay fasalama nabiyu nabigeenna ninka ayuu salaamay wa saaxibu saaxibkii ninka ayuu salaamay faradda rajulu ninkii uu jawaabta ayuu bixiyey faqala wuxu ya rasul rasuulka allow biabi aabbahay anta adiga wa ummi ayaan kugu furanayaa eh wa huwa ninkana yuawilu ah, faqaala wuxuu ya rasul rasulka allow biabi ufdika waxaan kugu furnaya anta adiga eh, biabi aabbahi wa ummi hooyaday ayaan kugu furnaya ayuu nabiga yidhi sal slm yacni saas waan ku jeclahay oo aabbahi hooyaday baan kugu furnayaa iyo naftaydaba saas ayuu yidhi kadibna jaabira wuxuu le wahiya iyadana saacatun waa saacad xaratun kulul xilli kulayl ayaa lagu jiray wa huwa ninkan yuxawilu wuxuu fii xaayiin beer oo lahu isaga usugnaaday yacni almaa biyaha ayuu ku leexinay biyo socda kanaal ah eh, ama ceel laga soo saaray amaba roob ka imaaday ayuu ku duwaayey ku leexinayey beer uu leeyahay faqaala nabi nabigan wuxu sl slm in kaana cindaka maaun agtaada haddii ay biyo u ahaade baata baryey fii shannatin eh, sibraar gaboobay sibraar muxua muddo yeelay oo muxua muddo la isticmaalay biyaha aad buu wailaa haddii ayna jirin miya karacnaa biyaha ayaan afkeenna ku cabaynaa oo kanaalka socdaan afka saaranaynaa warajulu ninkan yuxawilu wuxuu leexinayay almaa biyaha ayuu ku leexinayay fii xaa'itin beer baata ku baryay fii shannatin qirbed amaba sibraar duug ah ku baryay oo qabow ayaa muxuu ah aan haya fandalaqa wuxuu aaday alcariishi cariishkiisii meeshii yaraydoo muxuu teendhada ahayd u dhisnayd في qadaxin dhakal iyo wal ayuu kusoo shubay maaan biyo ayuu kusoo shubay uma xalaba calayhi wuxuu ku lisay min daajinin neef bowdjoog ah bowdka jooga oonan muxuu aha foofin oo arya ayuu kusoo lisay oo lahu isagu sugnaaday fa shariba nabiyu nabiga nubi sal slm uma caada kadibnuu ku celiyey fa shariba ninka ayaa caba ladii kaasoo jaa macahu ninka la imaaday jaa macahu nabiga la imaday sal slm ninkiina qayb ayaa laga sii markuu nabigeena caba kadib ninka ayuu dhiibay nabigena sal slm buhari ayaa soo saaray xadiskaas nasiib badana in nabigeena alai sl hambadiisa ay cabaan waa raggii ilaahay uu gartay subxaana wa tacala annagana inaan nabigeenna la raafiqno oo nabigeenna meel la tagno allah noo garto baabu isticdaab ilmaai biya macaan in la raadsado oo meel dheer loo doonta inay dhib lahayn ayuu baabkan u baabay isticdaab yaa alabu almaai alcadb biyo macaan in la raadsado oo meel fog loo doonta inay dhib lahayn ayuu baabkan baabay xadidka laba kun iyo todobiy afartanaad can caaishata waxaa la wariyey zawji nebiy radi allahu tan ardaha asidiiq binti sidiiq um lmuminiin ana nabiya nabigana sal slm kan wuxuu yastacdibu yustacdabu lahu biyo macaan ayaa loo dalbi jiray yustacdabu waxaa loo biyo lahu isaga almaau biyaha min buyuuti asuqya buyuut suqya meesha la yihahdo qaala qutayta wuxuu yidhi hiya buyuut suqyadana caynun waxaa weeyaan waa il baynaha iyada wa bayna madiinati yowmaani laba maalmood inta loo socday madiina u jirta halkaasa mararka qaar biyo macaan looga dooni jira nabigana sal slm abu dawud soo saaray waana xadiis inta badanna biyaha madiina iska cabi jiray baabulxaalib qofka caanaha lisa laa yajhad ishaah laa yajhad yuusan yacnii dhammaynin yuusan dhibaataynin ashaata neefka ariga ah, oo naaskii wixii ku jiroo dhan yuusan tirtirin wa wax yar ha uga taga wax yar ha uga taga weyaan oo neefkii yuusan habi yaraatay waxba Eh, asagoon uga tagin yuusan yeelin yani wax uga taga yar weyaan xadidka laba kun todoba boqol iyo sideed iyo afartanaad ibn lswari waxaa laga wariyey radi allahu taala qal wuxuu diraar ninka la ahdaytu waxaan usoo hadiyey lirasulilah nabig al sl sl wan uso hadiyey liqxatan lis waa hal marka ayada dhashay hal waxaa weeyaan eh, eh, marka ayada dhashay fa amaranii wuxuu faray nabigana sal l slm an axlubaha inaan soo liso faxalabtu waan soo lisay fajahadtu waxaan aad u soo dharqiyey oon soo dhameeyey fii xalbiha liskeedii listaankeedii neefkii naaska wixii ku jiroo dhan waan ka soo dhameeyey eber ka soo siiyey fa qala wuxuu yidhi tag oo muxuu ugu soo tag daaci laban caanaha caanaha u yeeray ugu soo tag weeyaan naaska caano inay yar aad ugu soo tagta waxay keenaysaa in caanihii kale ay soo raacaan marka neefkii ha qallajin ha gurin saas ayuu nabigeen yihi sala alayhi calayhi waali wasalam liqxada waa neefka addoolada weeyaan daarimi ayaa soo saaray sanadkii waa xasan baabu shurbi cabitaan laga caba min halmati alqatx dhakalka iyo waalka qaybtiis meesha jaban ama meeshii muxuu ahaa dilaacsan ama meesha go'on afkaas in laga cabo qaybta ayada in laga cabo Eh, wixii ku soo rorayu baabkan uu baab yahay xadiidka laba kun todoba boqol iyo sagaal iyo afartanaad can abi sacid khudri waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qala yu abi saciid nahaa rasul nabig al wuxuu dihi sal slm can shurbi cabitaan min hulmati alqadaxi dhakalka qeybtiisa jabka in laga cabo nabigan wuu dihi sal slm wa an yunfaka fi sharaab cabitaanka in la afuufana nabigan wuu dihi sal slm abu daawuud waana xadiis saxiixa ah. meeshaa jaban waxaa laga yaaba qashin inuu gala iyo in xataa qofka dhaawacda iyo waxyaaba badan inay kugu daadata iyo wax badan baa ka imaan karo wallahu aclam baabun saaqi qowmi dadka qofka waraabiya aakhiruhum shurban xagga cabitaanka isaga ayaa u dambey ayuu baabkan u baabaya xadidka laba kun todoba boqol iyo kontonaad can abi qataadata waxaa laga wariyey radi allahu taala arda can nabi nabigan wuxu kari sal sl qal nabigan wuxuu yidhi saaqi lqowmi dadka waxaa kan waraabiya aakhiruhum waa kan u dambey shurban xagga cabitaanka tirmidi ibni maaja daarimi saxiix weeyaan cinda muslimin xadiis dheer ayaa ku soo arooray dhaqankan marka in qofka eh, cabitaanka caba cabitaanka dadka siina cafwan iyo qofka eh, dadka cunada siina inuu dadka u dambeeyo waxaa aad u yaqaano carabta iyo soomaalida carabta qaxwada marka shubayaan qaxwada aad bay iskugu karaameeyaanoo bahal yaroo qaraar ah la egaa dadka la siiyaa marka eh, qofka markuu taagnaanay ataa xataa ma fariisanayo saasuu taagnaanaya dhallinyaro haddii ay yihiin ayaga haba sheegin odayaasha haddii xataa dhalinyaro la waay waxaa laga yaabaa inta badan haddii dadka ay yar badan yihiin qofka odaygaa ah inuu taagnaado dhaqanka somalida mataqana oo markii dadka martiqaadka iyo howlaha ay noqoto qofka cidda iskala eh, inta badan dadka lama cuntay waa taagnaanaya adeegaya waa dhaqan fiican waa dhaqan fiican lakiin dad asxaab iyo dad kooban haddii la yahay dadka qaar waxaa laga yaba inay dhibsadaan qofkan taagan oon waxba cunayn cunada inay u diida laga yaabaa haddii taas ay jirtana in la wadaago dhib ma lahan nabigeen alai sl eh, labada waa sameeyey nabigeena sal l slm xadradiisa nabadaba labada waa lagu sameeyey bixadratihi labada waa la sameeyey naam hadday ka dhammaadaan ahlafahu la ahlafa allahu lahu ilaahay subxana wa tacala wax kale u yasiro dhib ma maxaa yeeley marti haddii marba ay kuu timaado wayuiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa abu ayuub iyo xaaskiisa waxay sameeyanaa ma xasuustaan allahu akbar alfaslu ay ku sameeyen ninka martida nabiga u aha calayi sl slam alfaslu alkhamis fasalka shanaad alashribat almuxarama cabitaanada la xaaraan yaray ayuu baabka ayuu fasalkan u fasal yahay baabu taxriimi alkhamri khamrada xaaraannimeeda ayuu baabkan u baab yahay taas hadal ma laakiin beryahan khamar wax ka daran baa imaaday daroogaa imaaday balaa imaaday imtixaan qaadkii sigaarkii imtixaankii o dhan intaba wada xaaraan weyaan xadiidka laba kun todoba boqol iyo ko iyo kontonaad can anas maalik waxaa la weyey laga wariyey radia allahu taala wada qala wuxu kuntu waxaan ahaday saaqi lqowmi dadka kan waraabi ayaan ahaa fii manzili abi alxa abi alxa gurigiisa ayaan dadku waraabinayey wa kaana wuxuu ahaaday khamruhum khamradooda yowmayda maalinta ayada alfadiikha nooc fadiikha loo yaqaano ayuu ahaaday timirta mideeda muxuu ahaa yara garowga ah inta biyo lagu rida ayaa laga samayn jiray fadiikaas fa amara rasul nabig al wuxuu faray munaadiyan qof dhawaaqa oo yunaadi dhawaaqa muxuu dhihi alaa hooya ina alkhamra khamrada qad xurimat waa la xaaraan yeelay qaala wuxuu yidhi faqaali abu talata wuxuu yidhi ikhruj bax faahriqa soo daadi khamrada marka iyadoo iyadoo lacaba ayaa muxuu amarka ah la bixiyey in la daadiy wa faahriqa soo daadi faqrajtu waan baxay faharaqtuha waan daadiyey fajarat waxay ku socotay fii sikaki lmadiinati magaalada madiina luuqluuqyaheeda mxuu ah ku socotay weyaan oo biyihii khamradii ay ku yaaceen faqaala bacd alqowmi dadka qaar waxay yihahdeen qad qutila waxaa la dilay qowmun qolo wahiya khamradana fii butuunihim calooshada ay ku jirta maalinta uxud rag saxaabada ka mid ah iyagoo khamra soo cabay ayaa la dilay ilaa markaydama xaraan ma ahayn waa banaanayd faanzl allah alweyne ayaa soo dejiyey laysa ma ahaanin cala aladiina kuwii aamanuu allihii nabi rumey wa camiluu shaqaysteen asaalixata camal la wanaagsan la imaadeen junaaxun dembi fii maa tacmuu waxay horey u quuteen oo buhaari ayaa soo saray muslim xadidkaas xadidka laba kun todoba boqol iyo labayo kontonaad can cumar bin khataab waxaa laweye laga wariyey radia allahu tacala an arda qalu sayd cumar lamaa goorti nazala uu soo degay taxriimu alkhamri khamrada xaaraanimadeeda xilligii uu soo degay qaala cumar wuxuu yidhi allahuma allahyw bayin lana noo noo cadday fi lkhamri khamrada bayaanan shifaan bayaanan caddayn shifaan ee caafimaad wato oo haba yaraatay aanan yani mugdi ku jirin fanazlat waxaa soo degtay alla ya aya allatii taasoo fi baqrati baqara ku sugan yasaluunaka waxay ku weydiinayaan can alkhamri khamrada walmaysiri iyo khimaarka khamarka qul waxaa teedaa fiihima labadooda gudahood ayuu ku sugnaaday imun dembi kabiirun ay weyn wa manaaficun linnaas wa imuhuma akbaru min nafcihima yacnii iska jiray waa yacni bahasha dembi iyo wanaag buu ku sugan yahay dembigii ayaana badan wahaakada laakiin fajtanibuu lama dhihin weli weeyaan qaala wuxuu yidhi faduciya cumaru cumar ayaa loo yeehay faqurat calayhi aayadda ayaa lagu dul akhriyey qaala wuxuu yidhi allahuma alla yubayin lanoo cadday lana anaga fi lkhamri khamrada bayaanan caddayn shifaan ee caafimaad iyo mxuu aha kala saar cad wata fanaزlat اlaayatu ayad ayaa soo degta alati taasoo fi nisaai suuratu nisa ku sugan ya ayuha aladiina duulkii aamanuu alla ina birumeyo laa taqrabu ha u dhawaan asalaat antum sukaara adinkoo sarkaansan salaad ha u dhawaan xataa taclamuu ma taquuluun ayad ayaa soo degta ayadna weli weeyaan fakaana wuxuu ahaaday munaadiya rasulah nabiga kiisa dhawaaqay idaa uqiimat salaad salaadii marka la aqimo yunaadi wuu dhawaaqaya nin baa marka salaada la aqimo dhawaaqi hadda waad aragteen sanaadiiqdan markii salaada laga baxa nin baa taagan oo dhawaaqi mogta oo dhihi war sanaadiqda ha ilmaamina intana fiiriya marka asna wuxuu dhihi alaa hoyay laa yaqrabanna salaata salaad yuusan usoo dhawaanin yuusan soo gelin salaadda sakraanun mi sakraanu mid waxaa weeyaan khamraysan mid daroo muxuu ah darogaysan oo sarkhaansan yuusan masjidka soo gelin oo salaad u dhawaanin weeyaan fa duciya cumar ayaa loo dhawaaqay faqurat caleyh waa lagu dul akhriyay faqal wuxu yhi allahuma alla yubayin lana noo cadday fi lkhamri khamrada bayaanan caddayn shifaani cadda ee muxuu ahaa aad u cad bacwaan ah fa nazalat hadi laya ayaa soo degtay waxaa weeyaan fahal antum muntahuuna aayadda maaide ayaa soo degtay qaala cumar wuxuu yidhi intahaynaa intahaynaa waan ka reebta waan ka reebn fajtanibuu ka fogaada saas markay soo degtay saas ayay marka maraaxishaas kala dambeeyey ayaa khamrada loo xaaraam yeelay weyaan abu daawud tirmidi nasaa-i waa xadiid saxiixa baabu im man shariba alkhamra khamro qofka caba dembigiisa ayuu baabkan u baab yahay walam yatub aanan towba keenin xadiidka laba kun toddoba boqol iyo saddex iyo kontonaad can cabdillahi bni cumar alkhataab radi allahu tacala canhuma ana rasu rasuulkan wuxuu yihi man shariba alkhamra khamra qofka caba fi dunya adunyadan uma lam yatub aanan toobakeenin minha khamradan ka toobakeenin xurimaha waa laga xaram yeela fi lakhirati akhira waa laga xaram yeela bukhari muslim soo saari macnaheedu maxay tahay haddii isagoo jannada galay inaan khamrada la siinin oo weliba khamro aad u qiimo badan waa iyo in waxaa weeyaan jannadiiba aan la gelinin oo khamrada laga helay labadaba suuragal nasal allah salama alcaafiya ilahay naga badbaadi subxana wa tacaala annaga iyo awlaadeenna iyo muslimiinta dhammaanba waayahay xadiidkaas buhari muslim ay soo saaray xadidka laba kun todoba boqol iyo afar kontonaad can abi darda waxaa laga wariyey radi allah taala an nabi nabigna wuxuu kiri sal sl qal nabigana wuxuu yidhi yadkhulu jannata jannada lama gala mudminu khamrin khamro mid muxuu joogteeyey dadkan muxuu ahaa khamrada iyo balwada iyo ku taagan beladan muxuu aha khamrada ku taagan mudminka qofka daa'iman cabo janna ilahay ma gala ayuu nabig sal sl mnaj soo xadis saxiixa khamrada waxaa lamid daroogadi waxaa lamid tubaakadi waxaa lamid qaadka waxaa lamid sigaarka waxaa lamid wax alla wixii mandoori ayaa lamid weyaan baabu taxriimi alkhamri waxaad la yaabaysaa soomaalida darooga qofka cunaya khamradan wamro may qaada cunaya khamra may oo ku maxay kala duwan yihin waa laba imtixaani baabun kaana inkastoo dee qofka inuu khamrada ka fogaado lagu ammaanay lakiin kuwan kale inuu ka fogaado in muxuu ahaa iyadan la imaado baabuka baabun kaana taxriimu alkhamri khamrada xaaraam yeeritaankeeda waxay ahayd bacda uxudin dagaalka uxud markii la galaayay oo saxaabada intoganta ay shahiidaayeen khamrada caadiga loo qurqurin jiray dhib ma jirin laakiin muxuu ahaa qofka cabadhib ah, lama kulmi jirin oo haba yaraatay ee eh, dembi ma lahayn laakiin markii uxud ay dhacday kadib ayay ahayd xaaraan yeelitaanka xadidka laba kun todoba boqol iyo konton iyo shanaad can jaabir bn cbdillahi waxaa radi allahu ta anuma qal jaabir sabaxa unaasun sabaxa waxaa ku waabarays unaasun dad hadaata iyo hadaata uxudin aroortii uxud alkhamra khamray ku waabaraysteen salaadnimadu khamray qac ka siiyeen faqutiluu waxaa la dilay min yowmi maalintooda ayaa la dilay jamiica aman shuhada iyagoo shuhada wadalika arrinkaasna wuxuu ahaa qabla taxriima intaan la xaaran yeelin ka hore qofka hadii horaanba xaaraan looga dhigin waxaa dhib ku jira meesha ilahay marka waxaan xaaran yeelan baa laga fogaanay bukhari ayaa soo xadiiskaas baabu lkhamri min alcinab wa hayrihi khamrada oo cinabka iyo cinabka hayrkiiba laga sameeyo baabkan baab yahay cinabka iyo cinab waxaan ahaynba laga sameeyo inay khamra labadaba cinabna laga sameeya cinabna wax kale laga samayn karo oo labadaba khamra ayihin oo isku xukun qaadan baabkan baab yahay haddii marba maskax doorin doorin meesha ay timaado xadiidka laba kun todoba boqol iyo lix kontonaad min cumar abdulahi bin cumar waxaa lagu radi allahu ta qa abdullahi bin cumar khataba cumaru cumar ayaa ku khudbeeyey radi allahu taala sid cumar calaa mimbar rasulillahi ku khudbeeyey faqala wuxuu yidhi inahu shaniya qad nazala wuu soo degay taxriimu alkhamri khamrada xaaraan yeelitaankeeda wahiya ayadana min khamsati ashyaa shan shay ayaa laga samaynaya marka iyada ah ama laga sameeya alcinab cinabka cinabka markii dambe wuxuu noqdaa zabiibka walka u naqaano ayuu noqdaa cinabkan waa ka banaanka lagu iibiyo oo taqaanaan soo afrika meelaha laga keena qaar madow qaar muxuu aha guduudan iyo noocyo kala duwana iyo tamri timirna waa laga sameya walxintati iyo gerbida ayaa laga sameya qamadiga fasiiladiis nooc ka mid waa iyo washacir qamadiga ayaa laga sameya walcasari malabka waa laga sameeya walkhamru waxaadna ogaataan qaacida qaat walkhamru khamradan maa khamra alcaqla caqliga wax alla wixi dooriya ayaa khamr la yihahdaa wax walba ha laga sameeye wa alaaun saddex wadidtu waxaan aad u jeclaa ana rasul lam yufaariqan inuusan na faaruqin xataa yachada ilayna ilaa uu nooga ogaado cahdan ballan uu nala galo oo war cad uu naga siiyo inuusan nabiga dhimanin anaad jeclaa tan koobaad aljaddu xukunka awowga dhaxalkiis waliba awowga iyo waxaa weyaan wiilasha awowga iyo ilmaha aad u yahay awowga awowga iyo iyo wiilkiisa ama gabadhiisa walaalihii la dhashay waa ilmaha awowga u yahay iyo walkalaala iyo gablanka qofka walad iyo waalid aanan ka tegin iyo abwaabun albaaba ama abwaab oo min abwaab riba ribada mxuu aha albaabaheeda ka mid a ah iyo abwaabteeda ka mid a ah. inuu noocda nabiga aad baan u jecla ayuu yidhi weyaan radia allahu tacala an warda buhari muslim xadii soo saaray xadiidka laba kun todoba boqol iyo todoba iyo kontonaad can nucmaan bashir waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qal nucmaan bin bashiir qaala rasul wuxu yhi sal slm rsulka alle ina min alcinabi cinabka ayuu ka mid ahaaday ayuu ka ahaaday khamran khamra wa ina min atamri timirta xaggeeda ayuu ka ahaaday khamran khamra waina min acasali malabka aggi ayuu ka ahday khamran khamra waina min alburi burka waa qamadiga khamran ayuu ka ahday waina min ashaciiri burka weliba nooca qamadiga garbiga oo cad weyaan cad asagaa ka qaalisnaa waina min ashaciiri qamadiyana khamran ayaa laga sameeya ama uu ka ahday abu daawuud tirmidi ibni maaja waa ka xadiidka weyaan xukunka muuse saarin baabu kullu sharaabin maxaa idiin saarna nusada cusubid eh, nusqa aljadiida maxaa saaran maxaa ma saarna maxaa ma saarna xugun ma saarna sooma nacam baabu kullu sharaabin cabitaan kastoo askara muskir amaba maandooriyey fahuwa xaraamu waa xaraam weyaan xadidka laba kun todoba boqol iyo sideedii kontonaad can caishata waxaa la wari zawji nebiy radi allahu taala anha qalat waxay tiri caisha su-ila rasul nabiga ale ayaa la weydiiyey can albitci bitciga waxaa waa eh, khamrada laga sameeyo amadiga iyo w lamidkaa ah, biciga nacam laga sameeyo faqala wuxu uhi kullu sharaabi cabitaan laarka oo askara muskir noqday fa huwa xaraamun waa xaraam ayuu nabig sal slm cabitaan kasta oo maan dooriyey waa xaraam buhaari ayaa soo saray xadidkaas iyo muslim biciga waxaan filaya inay tahay tan qamadiga laga sameeyey waanu hubin doona insha allahu tacala xadidka laba kun todoba boqol iyo sagaal iyo kontonaad can jaabir bn abdillah waxali radi allahu taala anuma qala jabir bn abdillah qala rasul rasulka wuxu yhi sal slam maa askara kaiiruhu intiisa badan ama wixiisa badan wixii ay qof kamaankiisa dooriyeen faqaliiluu xaraamun intiis yarna waa xaaraan abu daawuud tirmidi ibni maaja xadiiun xasan saxiix haddii marka shaygan markaad waxay badan ka cabta aad sarkhaamayso wixiis yarna waa xaaraan ayuu nabig sal slm xadidka laba kun todoba boqol iyo lixdanaad can sacdi ibn abi waqaas waxaa la wariyey radia allahu tacala arda can nabi nabig wxu sal sl qal nabigan wuxuu yidhi anhaakum waxaan idin diidaya can qaliili maa askara can qaliili maa shaykiisa yar askara uu sarkhaamiye qofka kaiiru kiisa badan abunasaa-i daarimi waa xadiis saxiixa baabu karaahiyati intibaadi tamri timirta in muxuuaha la dhigo amaba lagu lagu shuba iwa zabiibi zabiibka makhluuطayni iyagoo laisku daray in biyo lagu dul shuba yacni intibaad nabiidka wuxuu yahay waay ya qamirin ha asanta axsanta bas intaa weyaanba <laughs> baabu intibaadi atamri tamarka timirta in la qamiiriy wazabiibi zabiibka makhluuqeyn iyagoo laisku dara in meel inta lagu rida kadibna muxuuaha biyo lagu shuba kadibna la daboolo oo dhowr beri laba beri meelaha loo kaadiyo karaahiyad inay tahay ayuu baabkan ubaabay xadidka waxaa laga baqaya inay khamro u noqdaan khamr inay noqdaan ayaa laga baqaya xadidka laba kun todoba boqol iyo kow iyo lixdanaad can abi hurayrata waxaa weye laga wariyey radi allahu taala qaluhu abi hurayra nahaa rasulullah nabiga lagu diiday sal slam can zabiibi zabiibka iyo watamri timirta iyo walbusri zabiib iyo timir in laisku daro zabiib oo gooni iyo timir oo gooni in laisku daro iwalbusri timirta nooca busriga loo yaqaano busriga waa timirta marka intay karto kadibna ay qoyaankii ay ka yara dhammaado timirna ayna gaarin ayna yara mxuu ahaa ilmaynaysa oo taqriiban ay yara nush isku yara tiri marka ayaa bus la yihahda busriga iyo timirta in la isku daro nabigan wuu diiday sal sl qal wuxuu yidhi yumbadu kullu waaxidin mid la arka gooni ayaa loo khamiiriya oo minhum ayaa ka mid calaa xidatihi goonidiisa ayaa loo khamiiriya inta waxaa laga baqaya inay khamrowdo hadday khamro noqon dhib ma laha laba jerb lakiin haddii khamro ay noqoto halis muslim weeyaan xadiidka xadidka laba kun todoba boqol iyo laba iyo lixdanaad can ibn cumar waxa laga wr cbdullahi bn cumar radi allahu taala anhu cbdullahi bn cumar kaana waxaad yaquulu mid yidhahdo qad nuhya waxaa la diiday an yumbada in la khamiriya albusru timirtaas noocaas busriga loo yaqaana iwruab timirta ruabka homarka ayada la soo gooye oo qoyan jamiican dhammaanteed in laisku qamiriye ayuu nabiga diidayama ayaa la diiday weyaan watamru timirta iyo wazabiib zabiibka jamiican ayagoo isla jira muslim maxaa yeeley markiiba waa isku khamirayaanoo khamar ay isu rogayaan degdeg ay u khamirayaan saa weyaan khamiirkan inta badan laba maalmood saddex maalmood ay meesha ku hayn jireen baabu ibaaxati nabiid khamiirinta banaaninta ay bannaan tahay alladii ama khamiirka banaanta uu banaan yahy aladii kaasoo lam yasir aana noqonin muskiran mid qofka daroogayo aana noqonin inuu bannaan yahy u baabkan u baabiyay xadiidka laba kun todoba boqol iyo saddex iyo lixdanaad ibn cabas waxaa lagu radi allahu ta anhuma qalin cbdullahi bn cabbaas kaana rasuulka al waxay sal l slem yumbad lahu mid loo khamiiriy azabiibu zabiibka fi siqaa'i sibraarka ee lagu muxuu ahaa khamiirin jiray fa yashrabuhu kadib nabigu cabi jiray yowmahu maalintiisa iyo walqadberi iyo wa bacda alqadberi dambe laba maalmood ayuu cabi jiray fa idaa kaana goortu ada masaa athaalia galabta maalinta saddexaad sharibahu nabigu wuu cabi jiray o dhamaysan jiray wasaqaw dadka uu waraabin jiray faida fadala shayun hadduu wax soo haran ahraaqahu nabigu daadin jiray xilligaa wax ka dambeeya inta badan inay khabar noqota ayaa laga yaaba muslim ayaad xadiid soo saaray xadiidka laba kun toddoba boqol annaga cabitaanadan iyo shiiditaankan iyo waxyaabahan ee nicmada ilahay u nasiyo tirada badan markaa ma oolin annaga waad aragteen maanta intaasoo cabitaan ayaa laisku dari hal daqiiqa ayaa kadibna inta un muxuu ahaa mashiin saad loogu shuba ayaa jarrag laga siini malab ku dar muxuu ahaa caano ku dar timir ku dar waxa weeyaan sonkor ku dar afakaadho ku dar fulaan ku dar yacni nicmo wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha uma baahna marka wax la khameeriyaba isla daqiiqadii haddii aad qabo u baraf ku ridi markiiba isla daqiiqadii yacni subxaana allah nicamta ilahi unasi wa tacaala yaa koobi karo laakiin waman yashkuru waqaliilu min cibaadihi shakuur ayuu rabbi subxana wa tacala xadidka laba kun toddoba boqol iyo afar iyo lixdanaad can anas bin laga wariyey radia taala anhu qala anas malik laqad saqaytu waxaan waraabiye rasul rasul sal slam ayaan waraabiye biqadaxi dhakalkayga haada kan ama gaawahayga ashraba cabitaan kulahu dhammaantiis nooc kastoo cabitaan ayaa nabiga ku waraabiyey alcasala malab iwa nabida mxuu ahaa eh, timir iyo mxuu ahaa zabiib iyo la khamiiriyey iwalmaa biya iwal laban cabitaan ama caanadha cafwan ayaan waraabiyey ayuu anas malik le dhakalkan ad ujeedaan nabi maxameden ala sl slam wax walba ku waraabiyey cabitaan nooc kastuu ahaa muslim ayaa xadis soo saaray baab lkhamri khamrada laa tatakhallal khal ma noqoto waayahay oo haddii khamradii inta waxa weyaan iyadoo khamraa inta wax lagu dardaro kadibna ay khal isu rogto khalkii dhanaanka ahaayo oo cunada lagu darsanay ma bannaanta waa maya laakiin iyada idaa saarat binafsiha khalan iyada laftirkeeda inta khabarnimo ka ay khal noqoto culimadu waad aragta inay ka hadlayaan inay banaantahay kutubti kutubtii muxuuaha shaaficiyada ka eego xadiidka laba kun todoba boqol iyo shan iyo lixdanaad can anas malik waxaa laga wariyey radi allahu taala arda ana nabiy nabigana sal slam su-ila waxaa la weydiiyey can alkhamri tuttakhadu laga samaysta khallan ayada lafteed khal laga dhigo faqala wuxuu laa maya muslim ay xadidka soo saaray baabun fi lawciyati waalash iwa duruufi iyo darfiga kiisaska waxyaabahan bacaha iyo waxyabahas wax lagu rita ayuu baabkan u baab yahay xadidka laba kun todoba boqol iyo lix iyo lixdanaad can anas bn malikin waxaa laga wariyey radi allahu taala arda ana rasul rasulka sl sl rasulkan wuxuu yidhi laa tantabiduu fi duba bocorta yani ha ku khamiirsanina timirti iyo zabiibki w la midkaa walaa fi lmusafati iyo kuwa e, waalasha kor laga saaray la hamiinteyla gaamureeyey oo waxaa weyaan laami laamiga la saaray musafatkaas ayaa la yidhahdaa waalal waxaa weyaan inta la sameeyo kadibna kor laami laga saari jiray saa weya musafatka wa kaana abu hurerata wuxuu ahay yulxiqu macaha wuxuu haleeshin jiray alxantama shontay ayuu sheekhanaga dhihi jiray raximahullah xantamka waxaa weeyaan waa ashuunna saas ayuu hoos ka sheegaya sheekhanaga shontay ayuu jiray shonta wax lama naqan waa iska xifdinay iwa naqiir iyo geed inta lasoo qabto laan lasoo gooyo kadibna dhexda laga duleeliyo si gooni loo samayn jiray oo khamrada waalasha lagu khamiiriye ka intaba nabigeena wuu diiday sala allahu laakiin markii dambe nabigeena berigii hore ayuu saa laakiin markii dambe nabigeena sal l slm wuxuu dhahay wax kasta wax ku qabowsada wax ku khamiirsada laakiin walaa tashrabuu muskiran wax mxuu ah muskir ah oo maandooriya ah ha cabin ayuu nabig sal sl adi muhimadda marka maxay tahay miqyaaska wax lagu qiyaasi shaygan waa inuusan wax darogay ahayn waa inuusan wax mxuu ah sarkhaamiye ahayn bas najaasana usahayn abcan saa weyaan xadiidka laba kun todoba boqol iyo todoba iyo lixdanaad beriga hore dee khamrada maog tahay cabitaanka caadigo sida biyaha caanaha ay noo tahay u ahayd marka in dadka laga reeba wax badan bay qaadatay xadiidka laba kun todoba boqol iyo todoba iyo lixdanaad can buraydat waxaa laga wariyey radi alahu taala qal burayd qaala rasul u yih sl slm nahaytukum waxaan idin diiday can nabid eh, khamiirintii ilaa fii siqaa'in sibraar mooyane fashrabuu caba fi lasqiyati waalasha kulliha dhammaanteed mxuan ku caba oo waxaa weya ku khamiirsada timirtii iyo zabiibki iyo cabitaan ku samaysta walaa tashrabuu muskiran wax muskiran ha cabina saasuu nabigeen sal sl muslim ee xadis soo saaray wa fii riwaayatin kuntu waxaana nahaytukum mid idin diiday can ashribati inaad ku cabtaan fii duruufi aladami waalasha muxuu ahaa magada ka samaysan aan idin diiday horan fashrabuu caba fii kulli wacayn waal kasta hayr allaa tashrabuu laakin allaa tashrabuu inaadan cabin muskiran wax muxuu ahaa sarkhami muslim ayaa xadiis soo saaray waayahay wa fii riwaayatin qaal wuxuu nahaytukum waxaa idin diiday can aruufi waalasha wa fi duruufi waalasha aw darfan ama waal laa yaxilu nahaytukum waxaa idin diiday can aruuf waalasha waina uruufa waalashana aw darfan ama waal laa yaxilu laa yuxilu ma xalal yahay shayan walaa yuxarimu mana xaram yeela wakulu muskirin shay kastoo sarkhaamiya xaraamun waa xaraam marka waal kasta in mxuu cabitaan lagu samaysto dhib ma lahan oo lagu kaydsado laakiin shay wax sarkhaamiya aliska ilaalina un xadidka laba kun todoba boqol iyo sideed iyo lixdanaad can ibn mscud cbdillah mscuud waxaa laga wariyey radi allahu taala ana rasul rasulka al sl sl qala rasuulkan wuxuu yidhi innii ani kuntu waxaan ahaa nahaytukum mid idiin diiday can nabidi lawciyati waalasha qaar inaad wax ku khamiirsataan ood cabitaan ku dhigataan allah y wa ina waycaaan waal laa yuxarimu ma xaran yaen shayan waxna kulu muskirin shay kastoo sarkhaamiya xaraman waa xaran ibn maaja soo sar xadii saxiixa baabu tasmiyati alkhamri khamrada in loo bixiyo bihayri ismihaa magaceeda magacaan maanta ma taqana wax loo yaqaano khamrada loo yaqaano culma allahy amrada dadka reer magaalka mataqaana ilbaxa ah zacamuu wakadabuu waay muxuu ahaa ragga ayaga waxay sheegteen in la yidhaahdaan waxaa weyaan acaamu ruux acaam ama sharaabu ruux cabitaanka ruuxda cabitaanka ruuxda ay u bixiyeen marka waa magacyihii nabigu u shegay sal slm uu ka digay jaadkana quut lwliya laa ilaaha ila allah maxamed rasuul quut lwliya inuu yahy shaki ma lahan ma shaki aad ka qabtaan quut lwliya inuu yahay laakiin waa wliyaa hayaan waa wliyaa hayaan quutu wliyaa hayaan naam lakiin quut wliya wuu yahay xadiidka laba kun todoba boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can abi malik ashcri waxaa laga wariyey radi allahu taala anhu abi malik ashcri samica rasul nabig ayuu ka maqla sal slm yqul isagoo le la yashrabanna way cabi doonaan way cabi doonaan naasun dad oo min ummati ummadayda ka mid alkhamr khamrada yusamuuna waxay u bixin doonaan bigayri isma magaceeda magacaan inay u bixin doonaan abu daawuud ibni maaja zaada ibnu maaja wuxuu ku kordhiyey yucrafu calaa ru'uusihim ama yuczafu waxaa lagu garaac doonaa calaa ru'uusihim madaxooda bilmacaazifi durbaanada iyo almuqaniyaat iyo dumarka heeso ayaa muxuu ah khamrada marka la cabaa dusheeda lagu garaaci doona waa kilaabyada caadiga yusafu yaksifu allahu alla weyne ayaa lalulgooy bihim ayaga alard arada lalulgooy weyaan wayajcalu wayajcalu wuxuu yeeli doonaa minhum ayaga alqiradata daanyeera iyo alkhanaasira doofaar ayaa laga dhigi doonaa saas ayuu nabigeena cadayna sal sl xadika xadii saxiixa ah. xadidka laba kun todoba boqol iyo xadiidlaba kun todoba boqol iyo todobaatanaad can abi umaamata albahli waxaa laga wariyey radi allahu tacala an arda abi umaama qaala wuxuu yidhi qala rasul rasul wuxu yih sal slm laa yadhabu leylu habeenka ma tago walayaam maalmaha ma tagaan xataa tashraba ilaa ay ka cabta fiiha ayaamahaas iyo habeenahaas daaifatan koox min ummati ummadayda ka mid ah, alhamra khamrada yusaminuun waxay u bixinayan bihayri isma magaceeda magacaan ahayn ibnu maaja waa xadiid saxiixa ma arkaysaan quutlawliya iyo sharaaburuux waad haysaan goyntu maa marka dhiman nasal allah asalama alcaafiya baabu <clears throat> baabun lacana allah al in wuxuu nacladay alhamra khamrada iyuu nacladay ayuu baabkan u baabiyay xadiidka laba kun toddoba boqol iyo kow iyo toddobaatanaad can ibni cumar abdillahi bin cumar waxa lagu radiy allahu ta anuma qal abdillahi bin cumar qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm lacana allah lain wuxuu nacladay alhamra khamrada iyo washaariba ka khamrada cabo naclada macaruurta khamradii waa maalucuuna ayada ayaa lacnadan washaariba khamrada kan cabo wasaaqiyaha kan waraabiyo wasaaqiyaha wabaayicaha kan gado wamubtaaca kan soo gato wacaasiraha kan shiido oo muxuu ahaa hagaajiyo wamuctasiriha kan in loo shiido dalbado iyo loo diyaariyo iyo waxaamila kan xambaaro iyo walmaxmuulata lahu walmaxmuulata ilayh iyo qofka loo xambaaro intaba naclad baa ku dhacday toban ayuu nabiga naclay sal sl nasal slam alcaafiya walafdu ibn maaja kuwa ka ganacsada ka warrama qaadka kuwa ka ganacsada ka warramada muxua tubaakada kuwa ka ganacsada khamrada wahaakada allahu akbar walafdu ibn maaja <clears throat> lucinat alkhamru khamradii waxaa lagu nacladay lucinat alkhamru calaa cashrat awjuhin toban wajiha loo nacladay bicayniha iyada laftirkeedii iyo wacaailihaa kan shiido amaba kan diyaariyo wa muctasiriha iyo kan in loo shiido oo loo diyaariyo dalbado wa baayicha kan gado wa mubtaaxa kan iibsado iyo waxaamilaha kan xambaaro walmuxmuat iley kan loo xambaaro waakilu amaniha mujadan waakilu amaniha qabta marka waakilu amaniha cunada xoolaheeda iyo lacagteeda kan cuna iyo wa shaariba kan caba iyo wa saaqiha kan dadka waraabiyo abu daawuud ibni maaja wa xadiis saxiixa xadiidka u dambeeyo baabka baab اkhamri khamrada um اkhabaaih in alle inta xunba khamra ayaa hooyo ah alkhamru um اlkhabaaih xumaanoo dhanba qofka hadduu khamro cabo zinada ayuu ku dhici kow wax ayuu dili laba tuug ayuu noqoni saddex xumaano dhan ayuu la imaani afar yacni qofka isaga ah laa yurjaa fiihi khayran qof mar baduu khamro caba balaa ku dhacday xadidka laba kun todoba boqol iyo labiiyo toddobaatanaad can cuثmaan bn cafan waxaa laga weri radi allahu taala an arda qaala cuثmaan sayd cuثmaan ijtanibu lhamra khamrada ka fogaada fa ina ayada um اlkhabaa'ihi in alla inta xun iyada ay hooyo ah weyaan inahu shaniya kaana waxaada rajulu nin oo miman miman duul khalaa tagay qablakum hortiin tacabada mid cibaadaysta ayuu ahaa xadiidkan marka cumaan bin cafaan ayuu mowquuf ku yahay laakiin culimada waxay yidhahdaan waxyaabahan haybka iyo ummadii hore in laga warrama laba shay unbay ku imaadaa in israa'iiliyaad uu yaho niminka reer bani wixii laga soo noqlay uu yahay iyo iyo an yakuuna maa lahu xukmu rafci iyo wax marfuuca ah oo nabiga in loo saramariyey loo kor yeelay xukunkiisala labadaba waa suuragal lakin sida cumaan haaliban nabigan ayuu mxuu ahaa wax ka wariya lakiin xadiidkan isagoo mawquuf ku yahay isaga ayuu ku egyahay qaala wuxuu yidhi sayd cumar ijtanibuu alkhamra khamrada ka fogaada fa ina ayada um lkhabaaisi xumaanoo dhan ayadaa hooye u ah inahu shani kaana waxaad rajulin oo miman duul khalaa tagay qablakum hortiin tacabada mid cibaadaysta ayuu ahaa facaliqatu waxaa aad u jeclaatay maratu haweeney qawiyatun dhelah ama naag baadiyeysan oo muxuu ah xun ayaa abigii qalbigeeda dhab uu ku yidhi ninka jeclaatay fa arsalat ilayhi waxay u dirtay jaariyataha shaqaalaheedii iyo addoonteeda ay u dirtay faqaalat lahu waxay ku tihi ina anaga nadcuuka waxaan kugu yeeraynaa lishahaadati inaad noo marqaati kacdo inaad noo marqaati furto ayaan kugu yeeraynaa fanalaqa maca jaariyatiha gabadheedii muxuu ahaa amaba eh, addoonteedii ayuu raacay fatafiqat adoonti waxay guda gashay kulamaa goor alla goortii dakhala baaban albaab u gala aqlaqathu duunahu kadibna way soo xiraysa albaab markuu galaba mxuu albaabkii uu ka soo galaba qufilay ku taagtaa dhaqabqabqabqab albaabkay soo xiraysa xataa afdaa ilaa uu ka gaaray ilaa mar'atin haweenay wadii'atin quruxsan cindahaa hulaamun wiil ay agteeda ahaaday haahay iyo wa baatiyatu khamrin waal khamre ah baatiyada waxaa weeyaan waa waal khamrin ee khamre ah faqaalat waxay tidhi inii aniga wallahi baan ku dhaartay maa dacuuta kuguma aan yeerin lishahaadati inaad markhaati kacdo walaakin walaakin marka lagu laabay dacuutka waxaan kugu yeeray litaqa calaya inaad iga zinaysato acuudu bilah kow aw tashraba min hada alhamr hadihi alkhamra khamradan aad wax ka cabtid kaasan hal waal ama hal dhakal ama hal koob aad ka cabtid aw taqtula hada alhunaam canuga aad dishid acuudu bilah canugu marka waa cunug dee kolley waxaa laga yaabaa inaa cunug u yahay xun in la dilo marka dhibba ma lahan canug waladuzina saasay arkaan weyaan marka zinadii waxaa kasii weyn canugaas in la dilo ayaa ka weyn waaya qal wuxu yidhi asqini iyo waraabi waxuu yidhi marka waxaa kuu dhib yar marka haddii saddexdiiba mid lagugu qasbay inuu muxuu ahaa cabitaankan ala caba faasqini iyo waraabi min hada alkhamri khamradan kaasan hal koob iga waraabi ama hal dhakal iga waraabi fasaqatu kaasan ayay waraabisay hal dhakal ama hal waal ayay ka waraabisay qaala wuxuu yidhi ziiduuni ii kordhiya falam yarim kama zuulin xataa waqac calayha nin dee khamro daroogoba muxuu samaynaya xataa waqa aleh ilaa uu islaamtu kaga dhaca waqatala nafsa canug yaray naftin uu dilo canug uu dilo kow fajtanibu lkhamra war khamrada ka fogaada fa ina iyada wallahi baan ku dharte laa yajtamicu liimaanu iimaanka iyo waidmaanu lkhamri khamra in la joogteeye ma kulmaan ilaa sidii ilaa liyushiku ilaa haddii ay dhacda layushiku waxaa dhow layaqrubu an yakhruja inuu baxa axaduhuma midkood an yurija inuu bixiyo dhah waayahay hadalka ku celisay cumaan fa inaha ayada wallaahi baan ku dhaartay laa yajtamicu alimaanu iimaanka ma kulmaan iyo wa idmaanu alkhamri khamrada joogtaynteeda iyo cabitaankeeda oo markaas qofkuu cabo ma kulmaan weyaan ilaa la yuushiku ilaa haddii arrinka ay dhacdo fa inaha ayada wallaahi baan ku dhaartay laa yajtamicu aliimaanu iimaanka ma kulmaan iyo wa idmaanu alkhamri khamrada in la joogtay ilaa hadii ay dhacdo la yuushiku waxaa dhow an yukhrija inuu saara axaduhumaa midkood saaxibahu saaxibkiisa inuu saaro marka imaamkii inbaa banaanka la dhigi imaamkii inbaa banaanka tagi khamraa mesha gashay moogta nasaa-i aa soo saara xadiidkaas waa saxiixun mawquuf hada wallahu aclam wsala allahu waslama cala abdi rasul mustafa